oo jaais bay dheheen jaais iyo mustaxabna farqi baa udhexeeya la garanayo macnaha ayib ayib marka hadduu arrinku sidaas yahay xataa imaamu nawowi calayhi raxmat ullah sharculmuhadabka wuxuu leeyahay iskaba dhaaf qubuurta eh hadduu ruuxu nadro saddexda masjid masaajid aan ahayn inuu u safro nadarkiisaasi nadru daacamo yani kuma laasimayo u fiirsada waa masaajidii hadalkaas soo guurinaya ibnu taymiya iyo isaguna soo guuriyey caleyh raxmatullah shekhulislaam oo isaguna hadalka imaamunawowi mid lamida soo guuriyey masaajidda ruuxu hadduu u nadro masaajid ka mida inuu u safro safarkaasi laazim ma aha xataa nadar buu ku daray waxa loo safrayana waa masaajid qabri wuu ka fadli badan yahy haddana laazim kuma ah bay dheen limaada lianna waxa weeyaan alsafar ilaa ziyaarati alqubuur shay mamnuuca wey sharcan saddexdaa qowl markay masalada ku jirto qowlka ugu xoog badan waxa weye xagga daliilka waa qowlka odhanaya ma banaana qowlka odhanaya ma banaana khilaafkaasi wuxuu ku jiraa laysku khilaafsan yahay ziyaaratu lqubuurka xataa haweenku kuma jiraan iyo waa ku jiraan waa laisku khilaafsan yahay laakiin hadda waxaan ka hadlayna waa cumuuman masalada wey qowlka odhanaya marka looma safri karo ayaa ugu xoog badan aqwaasha masalada kusoo aroortay ayib waxaa la deliishanayaa culimada qabta inaan loo safri karin ziyaaratu lqubuur xadiiska kusoo soo arooray bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayra wagayrihi nebigu wuxu uhi sal ly waslam laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajida almasjid alxaraam wa alrasuul wa masjid looma rarto oo macnaha reeryada looma adkaysto oo looma socdaalo riwaayadu muslim ba waxay tahay innamaa yusaafaru looma safro loomana socoteeyo waxaan saddex masjid ka ahayn masaajidka xurmadale waa ka maka ku yaalla masaajidka rasuulka ee madiine ku yaalla masjid alaqsa oo ku yaalla bayt almaqdis bukhaari baa soo saaray muslim xadiidku waa mutawaatir wey sidee buu xadiidkani kugu tusayaa inaan loo safri karin ziyaarat alqubuur wuxuu kugu tusayaa xadiidku wuxuu ku yimid siiqat alkhabar laa tushaddu soo ma siiqat lkhabar ha ku yimaade waxaa laga wadaa nahyi baa laga wadaa diiddaa laga wadaa waxaa ku tusaya in diidda laga wado riwaayada muslim odhanaysa laa tashuddu waa nahyi waay ha u adkaysaninoo ha u raraninoo reeriyada ha u xidhanina ilaa saddexdaa masjid mooyaane ayib nahyigaasi marka masaajid waxaan saddexdaa masjid ahayn inaan loo safri karaynin nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeele waxay khaas la tahay masaajiddaasi waxaan dhul la wadaaga uusan jirin macnaha ayib shayga haddii sharcigu nahiyana nahyigu taxriim buu faa'iideeyaa cinda culamaai lusuul shayga haddii la reebo waa xaaraam saas man saasaa macnaha looga faa'idaysanaya ayb waxaa la isweydiin karaa xadiisku masaajid buu ka hadlayaaye qubuurna weeye masalada laga hadlaye say isu waafaqaysaa saxaabada nebiga sal alay wasalam fahamkoodii ayaa wuxuu ahaa xadiidkan in uu ku caam yahay oo loo daliishanayo safar kasta oo cibaado a ah meel loo aado ama qabri ha noqdo ama meel muqadasa ha noqdo ama masaajid ha noqdo waxaan saddexdaa masjid ahayn inuu arrinku saa yahay oo qubuurtu soo gelayso waxaa ku tusaya xadiid uu wariyey axmed iyo nasaa'i iyo maalik iyo taxaawi min xadiidi abi hurayra abu hurayra wuxuu ka soo noqday meeshii la odhan jiray tuuri siina oo nebiyulaahi muuse calayhi salaam loogu waxyooday waa meeshii bilwaadi almuqadasi ilah yidhi sooma waa waadi dahiran meeshaasuu abu hurayra aaday abu hurayra markuu soo noqday oo meeshii ka soo noqday baa waxaa la kulmay saxaabi la yidhahda abubasrat alkhifaari markaasaa wuxuu yidhi min ayna ji'ta war abu hureyra xaggeed ka timid wuxuu yidhi aqbaltu min atuur buurtii duurisiinaa baan ka imid oo halkaasaan yani u aaday barako markaasaa wuxuu yidhi low laqiituka min qabli an ta'tiyahu lam ta'ti walle intaadan aadin haddaan kula kulmi lahaa maadan aadeen buu yidhi maxaa yeelay liannii samictu rasuula allahi sal lay waslam yaquul laa tucmalu lmatiyu ila ila alaaati masaajida xadiidkii hadda aan soo marnay ayuu keenay marka waa fahamkii saxaabada abu hurayra markuu xadiidkaa u sheegay saxaabigu abu hurayra kama hadlina waa ku waafaqay safarkiisii duuru siinaa uu u safrayna inuu khalad ahaa buu u ictiraafay waafiqid wey macna taa waxaa ku tusaysa xadiidku inay qubuurtuna soo gelayso bal meelaha kale muqadaska ay soo gelayso sida duuru siinaa oo kaleeto iyo meelo kaleetaba macnaha ayib fahamkaa saxaabaduna yani waxa wey xadiidka ay ka fahmaan waa xujo waxaa kaloo ku tusaya ninka la yidhahdo alazraqi wuxuu soo saaray fii akhbaari makka qazacan ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi waxaan damcay inaan aado duurusiinaa markaasaan ibni cumar weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi ibnu cumar miyaadan ogeyn nebigu inuu yidhi sal lay waslam laa tushaddu rixaalu ila ilaa alaaati masaajida ha aadin buu ku yidhi markaasuu yidhi dac duura falaa ta'tihi duursiinaa ha aadina joog yaa odhanaya ibnu cumar wey abu hurayraan haynay abu basrat alkhifaarina waan haynay waxaad ku dartaan abu saciidin alkhudri imaam axmed wuxuu soo saaray bisanadihi ilaa shahrin wuxuu ihi abu saciidin alkhudri baan la kulannay annagoo doonayna duuri markaasaa wuxuu ihi abu saciidin alkhudri ha aadina duuri maxaa yeele nebiga wuxuu idhi laa tucmalu lmatiyu ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid waxaan ahayn looma safri kare soo fahamkii saxaabada ma fahamkii saxaabadu marka xadiidka ay fahmeen baa wuxuu yahay masaajid iyo qubuur intaba inaan loo safri karayn xadiidku marka luqada carabiga fahamka saxaabada waxaa xoojinaysa luqada carabiga lanna waxaa la yidhaahdaa qaabkan usluubkan waxaa la yidhahdaa waa istina mufaraqa laa tushadu rixaalu ila ilaa tala istina mufaraqa la yidhahda istinaha mufaraqa waxaa la yidhahdaa min acami lcumuum buu faa'iideeyaa ibnu xajar baa sheegaya culimada usuulkuna waa uga horreeyeen min acami lcumuum waxa weeye cumuumaadka kuwa ugu guda weyn waxaa ka mid a haddii mustatnaa minhuga aan la sheegin oo la gooyo oo tidhahda maalan maa jaaa ilaa zaydun ah, maa jaaa ilaa zayd min acami lcumuum bay ka mid tahay saas way macana haddii la yidhahdo ha la qadaro taqdiirka meesha ku jira laba mid buu noqon karaa in la yidhahdo laa tushaddu alrixaalu ilaa mawdicin ilaa ilaa alaaati masaajida oo mawdic oo dhan looma safri karo ilaa saddex masjid mooye taqdiirku hadduu sidaas yahay xadiidku cumuumkiisa ayuu ku diidayaa qubuurta in loo safro leanna mawdic bay soo gelayaan mawdica laga hadlayana waa mawdic isaga daatadiisa loo aado barakaysi isaga la barakaysanayo ma aha ruux jooga inaad ku siyaarato cilmi inaad u raadsato waalidkaa inaad ku booqato leanna ayagaad markaa u socotaa waxaan ka hadlayna waa meesha lafteedoo baraka siyaada a ah leh inaad u aaddo wey macnaha middaa wey haddii la qadaro laa tushaddu arixaalu ilaa masjidin ila ilaa alaaati masaajida oo la yidhaahdo mustatna minhugu waa inuu min jinsi mustatna uu noqdo haddii la yidhaahdana xadiidku wuxuu kugu tusayaa manciga uu diidan yahay asafar ilaa ziyaarati alqubuur wuxuu kugu tusayaa can ariiqi alqiyaasi alwlaa qiyaas alawlaa waxaa la yidhahdaa shaygan meesha yaalla ciladiisa waxaaba kaga xoog badan cilada farca kaga xoog badan maalan haddaan tusaalayaal idin siiyo nebigu wuxuu diiday sal lay waslam biyo fadhiya in lagu kaajo soo ma ma lagu saxroon karaa maya way kasii xag jirtaa qur-aanku wuxuu yidhi falaa taqul lahuma uffin waalidiinta uf ku odhane ma la garaaci karaa maya leanna way kasii xag jirtaa ayib sidaas way macna agoonta xoolaheeda ha cuninaa layidhi ma la guri karaa maya leanna way kasii xag jirtaa tanaa ka manaafaca daran soo ma haddii la yidhi masaajiddaa saddexdaa waxaan ahayn looma safri karo masaajidii kale looma safri karo masaajid kaleo madiine ku yaalla uma safri kartid masaajidda iyo qubuurta koodee fadli badan masaajidda ka fadli badan sooma bal dhulka ilaahay meesha ugu fadli badan waa masaajidda meesha ugu shar badanna waa suuqyada haddii masaajiddii ugu fadli badnaa la yidhi looma safri karo saddexdaa masjid mooye qubuur xaggee joogtaa marka soo kama sii xag jirto qiyaaska noocaasa culimado dhan baa isla ogol alimaamu shaafici waa qiyaasku yidhaahdo alqiyaas bimacna alasli waxaa kaloo yidhahda mafhuum culimada qaar baa dhah xataa daahiriyada diiday qiyaaska in badanoo ka mida waa ogol yihiin qiyaaska noocan ah oo qiyaasulawah la yidhahdo macna sidaas weyaan marka sidaasuu xadiidku kugu tusayaa inay mamnuuc tahay oo aynan bannaanayn in loo safro yacni qubuurta siyaaradeeda iyaan laysku khaldin nusuusta ku tusaysa qubuurta in la siyaaran karo mas'ale laga muransan yahay ma ahee waa laysla ogol yahay allahuma bacdu taabiciin oo khilaafay mooyaane mas'alada kale waa ka gedisantahay laba masalo isku midana maaha hadalladii layidhi waxaa ka mid a ziyaaradu waa safar war ziyaara iyo safar isma laha haddaan intaad gurigaaga ka tagto aad walaalkaa ku siyaarato gurigaaga agtiisa magaalada dhexeeda ma safar baad gashay haddiise qubuurta magaalada dhexeeda aad siyaarto ma safar baad gashay maya waa kala tahay sahay inaad qaadato safarto magaalada ka baxdo ayaa safar la yidhahdaa ziyaarana safarna waa geli kartaa adoo meeshaada joogana waa dhegeli kartaa wallahu aclam bisawaab hadda waxaan u gudbaynaa shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir laakiin waxaanan weli labada qoloba ka helin oo aan in su-aalihii aada rabteen inaad wax ka weydisaan ilan soddonkii miriroo hore markay hadlaan inaad su-aalihiina diyaarisaan intaan usoo gudbanay iyagana hadda inay su-aalihii usoo gudbiyaan weyaan maxaa shan iyo tobankan iyo shan iyo tobanka markay dhammaadaan waa shan iyo toban iyo shan iyo toban kale oo su-aalihii laga jawaabahay waktina waad u baahantiin aad ibxaad ku samaysaan is xaggagee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا لي الحوي مرك أهريسو هذا الكي وكب الله وحو أها ولا الكين ما أين فهمين بويري ما أرتي يعني نقطة الخلاف oo ah buu yidhi in waxa la isku diidan yaho ay tahay safar oo uusan ahayn ziyaarada oo sideeda loo ziyaarto ayna ahayn marka taa waxaan leenahay adiga naftaada ayaa walaalan fahmin oo idinka ayaanan fahmin wixii aan sheegayay maanta o dhan aan daldalayay maxaa yeelay awalan waxaan idinkaga bilaaba aayadda cumuumkeeda inuu faa'iidaynayo labada shayba in loo safro iyo inaan loo safrinba uu faa'iidaynayo axaadiistii baan idiin sheegnay in iyadana cumuumkeeda uu faa'iidaynayo safar iyo hayro safarba axaadiid kaloo fara badan ayaan idiin sheegnay iyo aar fara badan oo saasoo kaleto safartii ka hadlayso marka waxaan filayaa adiga qudhaada ayaanan fahmin wixii inta aan sheegayay en daldalayay ee aayadaha iyo axaadiidta aan ka sheegayay waxaa laga fahmay tan labaad aayadda cumuumkeeda ay faa'iideynayso ayaatu shardiga waxaad qirtay inuu cumuum faa'iideynayo waxaad laakiin tirahdee waxaa weeye id dalamuuda ma ahaan kuleenahay taas waxaa weeye cumuumka waxaa faa'iideynaya waa jawaabka weeyaan shardiga jawaabkiisaa laga qaadanaya ee ma aha walow anahum id dalamuuda ma aha jaa-uukade jawaabka aayawey waxa ku tusinayo cumuumka wuxuuna shamlinayaa imaatin min baciidina iyo imaatin min qariibina imaatin meel fog laga yimaada iyo imaatin meel dhow laga yimaada labadaba wuu shamlinaya taana saasaad ufahmaysa inaad fahamtaa fiican inaad fahamtid baa fiican masalada labaad wax aanan annaga hadda aanan meesha aan loo fadhiyin oo aha yacni masala laisku waafaqsanya anugu aan marka hore qudhayda ka hadlay ayaad intii muddo dhan ku meeraysanaysa oo aad tidhahda yani e, taa ayada ah yani wax loo ogol yahay ma aha ama siaas oo kaleto waxaa weeye ziyaarada hab mashruuc oo la jideeye sharcigu uu noo jideeye ayaa jira amaa wixii ka baxsan nooca asaga ah in loo nadro ah in la tawaafo ah in laisku jejebiyo ah waxaasoo dhan waan isku waafaqsannahay marka qudhaada inaad ka hadashid wixii nuqdatul khilaafah la doonayaaye ma aha inaad waxaan isku waafaqsannahay aad ka hadashid waqti ku lumisid taayada loo baahno qudhaada ma adafan baan filaya taayada waana sheegay marka hor hadalkayga ku bilaabay taayada nacam myd myd nacam marka labaad xadiidka xayaatii khayru lakum wamaatii khayru lakum waxaa weeye waxaa tira waa xadiidka asaga waa daciif annaguna waxaan leenahay mubtadicada waxaa lagu yaqaanaa axaadiista saxiixa ah inay acni u raadiso oo wax ay sheegsheegto xadiidka isaga had inkastoo waqtiga cidhiidhi ugu yahay haddaan waxyar ka taataabtay maalan takhriijkiisa ee kitaabka la yihahdo rafculmanaar fii takhriiji axaadiidi ziyaara oo khaas ahaan oga hadlayo axaadiidu ziyaara hadalka aad tidhahday axaadiistu waa wada mawduuca kusoo aroortay ziyaaradana waa kalaamka ibnu taymiya weeyaan marka axaadiidta isaga iyada ahee kusoo aroortay ziyaarada waxaan leenahay bacduhaa mawduuc wa bacduhaa daciif wa bacduhaa saxiix Eh, waxaad ka helaysaa tafaasiisheeda iyo sida looga hadlayna kitaabka isaga ee rafcu lmanaar fi takriiji axaadii lmustafa fi takriiji axaadiii ziyaara marka khaas ahaan haddii xadiidka bilmatal in yar aan ka soo qaado waxaa weeye xadiidka xayaatii khayru lakum wamamaatii khayru lakum riwaayooyinka qaar wamaatida soo horraysiinayaan riwaayooyinka qaarna tudi wa yuxdathu lakum bay soo horraysiinayaan midkaa tiraahdiidba xadiidka isaga ah albani ayaa wuxuu isku dayay inuu daciifiyo oo cilal uu u raaraadiyo wax ka jirana ayna jirin xadiidkan waxaan leenahay waa xadiid saxiixa weeye biasaaniida wa biuruqin mukhtalifa ayuu ku soo arooray bilikhtisaar haddii aan soo gaabiyo maalan ragga saxiiyaale xadiidka waxaa ka mid ah annawowi raximah اllahu tacaala wاlxaafid ibnu tiin wاlxaafid اlqurطubi wاlxaafid alqaadi ciyaad wاlxaafid ibn xajar casqalaani wاlxaafid nuur اdiin اlciraaqi imaamu zamanihi wawaladihi alxaafid waliyudiin اlciraaqi abu zurca wاlimaam alxaafid الsuyuuطi wاlxaafid alhaytami almuxadith اlmanaawi faydulqadiirka jaamicu sagiirka sharxiisa nin kale weeye toban xaafid baa saxiix yeeshay xadiidka isasaa u saxiix yeelaysa marka waxaan leenahay a'imada iyaga ee niqaada ah ee raggii looga dayanayay diinta khaasatan axaadiida tasxiixinteeda iyo tadciifinteeda waxaan filayaa albani tadciifintiisa uu ku tadciifiyey ama wax ka sheeg xadiidka fii silsilatihi silsilati axaadiidi daciifa jusga labaad raqamka safxada afar boqol iyo afar waxaan leenahay waxaan shaki lahayn in laga horumarinayo kan albani raggaa faraha badan een tirinay ee xufaadu hadihi اlumma marka waxaa lasoo qaadanaya maalan waxyaalaha ay ku daciifiyeen xadiidka xayaati khayrkum wamaati khayrlakum waxaa ka mid a ah, bilmithaal ahaan ninka la yidhaahdo oo ka mid ah ruwaadda xadiidka ibn abibn abi rawaan ayaa wuxuu yidhi waa daciif bilahi calaykum xadiidka ninkaa isaga ah. horta waa min rijaali muslim imaam muslim waad ogtihiin bukhaari ragga soo raaco axaadiidta wariyey ee nin ka mid ah ragga uu wax ka wariya buu ka mid yahay fakadalika annisaa watirmidi wabnu maajah raggay wax ka wariyaan weeyaan waxaa saxiix ninkaa oo tawfiiqiya baan ujeedaa alimaamu axmed wabnu muciin waannisaa waxaa kaloo ka wariyey rag fara badan oo aimada islaamka ka mid ah ama musanifiintii yani islaamka ka mid ah. waxaa ka mid ah alimaam shaafici walxumaydi wa amhaaluhum marka hadda waxaan leenahay acni kadalika eh, alxaafidu dahabi fii siyar aclaami numala saasuu isna ugu sheegay marka waxaan leenahay ragga ayaga hadday tabciifiye ay tasxiixiyeen wax hadda aan cibro u yeelayna maaha albani iyo rag lamid ah wax uu ka sheegay xadiidka isaga marka eh, waktiga igu culina darteeda haddii in yar aan u noqdo maarata yani xadiidkii ahaa laa tushadu rixaalu ila calaa alaaati aqsaa ilaa alaaati masaajida xadiidka isaga ah nacam xadiid saxiixi wey lakin waxaan leenahay looma soo qaadanaya meesha isaga meesha iyada looma soo qaadanayo istinaha mufaraqa cumuum hadduu faa'iideynayo waxaa weeye wuxuu ka faa'iideynayaa mustatnaha ayuu ka faa'iideynayaa cumuumka wixii aanan ahayn intaa la soo reebay ayuu camimaya oo min jinsi mustatna mustatnaha jinsigiisa ah wixii khaarij mustanaha jinsigiisa wixii ka baxsan maala xadiidka waxaa weeye lafdigiisa laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid mustanaha masjid baa lagu magacaabay wixii jinsulmasaajida ayuu jamcinayaa waxaa la diidayo ee nafyigii horey uu ka soo galay ee mustanaa minhugana laga soo reebay amaa wixii aanan ahayn jinsiga mustatnaha aanan ahayn ma soo gelayo maxaa yeele mustanaa istinaha mufaraq wey mustanaa marka la soo qadaro ima an yakuuna caaman wa ima an yakuuna khaasan labadaa midun buu ahaanaya caam inuu ahaado iyo inuu khaas ahaado mid kasta oo tidhahdidba labadaa iyadaa kuma suuroobi karto xadiidka in lagu fasiro amaakin la ziya la ziyaarto iyo qubuur saalixiin la ziyaarto iyo yani silatul arxaam arxaamta oo la ziyaartay wax lamid in ah lagu fasiro midnaba ma keeni maxaa yeele haddaan matalan idhaahno waxaa weeye laa tushadu rixaalu bal aan khaas ka dhigno aad tidhahd laa tushad rixaalu ilaa qabrin ilaa ilaa ilaa alaaati masaajida oo musnaa minhuga aada qabri ka dhigtid sida hadda waxaa weeye iyaga cibaaradooda ay ku tusinayso weeye qolyaha saa uu daliishanaye lafdigaa wuxuu noqonayaa lafdi aanan ku habboonin fasaaxadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waana siyaaq waxaa weeye ama cibaaro aanan u cunamaynin weeye fasaaxada luqa alcarabiya aanan u cunamaynin haddii caam laga dhigo kadalika oo tidhaahdi laa tushad rixaalu ilaa makaanin ama laa tushad rixaalu ilaa shayin haddaad caam ka dhigtidna wuxuu keenayaa inaan loo safri karin waxbaba ilaa saddexdaa masaajid oo la soo reeba mooyaane wax kaloo loo safri karo inuusan jirin ayuu keenaya marka wax kaloo ka soo haray saddexdaa masaajid inaan loo safri karin buu keenaya sida iyadeena wax ku qowlay oo culammada islaamka la ogson yahay ma laha tan kale waxaa weeye walaalayaal iyadana aan iyar oga noqonayo maalan ijmaaca horta waxaa weeye marba haddii wuxuu aan hade kutubtu wax walba oo ama ay qoraan ama qofka uu doono uu iska sheegayo horta diinta waxay iska noqonaysaa fadhi kudir wax lagu heshiinayona ma laha waxaa ficlaan lahayd wuxuu yidhi ijmaac baa laga soo naqilay inaan loo safri karin ilaa ziyaarati alqubuur ibnu taymiya hortiisa ijmaaca waxaa weeye wax ka jiro ma laha maxaa yeele sida ay soo naqilayaan ragga faraha badan hadday aana tirinaynay ee kutubtoodii iyo arqaamtoodii iyo meeshay kusoo wada naqilaysa aan u wada sheegayno ayaa ku tusinaysaa uu ka mid yahay nayl awtaar oo ragga iyaga ay ictibaariyaan ka mid ah xadiidkii ahaa ziyaaratu bilaal raximah اllahu tacaala radia allahu canhu ee ibnu casaakir uu warinayo sidaas oo kaleeto waxaa weeye waa xadiid saxiix wey isna fakadalika nabiga calayhi الsalaatu wasalaam hooyadii inuu ziyaartay nacam nabiga markuu ziyaarinayo qabriga hooyadiisa wuxuu ahaa mid ku sugan dariiq laakiin xadiidka miyuu ku caddaynaya ama kuu sheegayaa inuu nabiga qabriga hooyadii ku maray jidka dhexdiisa iyo inuu ugu leexday taa waa su-aal yar meesha ku jirto oo uu safar u galay ogaanay inuu ahaa haswo hazawaadka inuu ku sugnaa ogaanay nacam masalada labaad waxaa weeyaan imaamu juwayni iyo qaadi lcayaad ayaa ka mid a ah ragga uu soo naqilay oo uu yidhi waxay sheegeen in maarata yani ibnu taymiya ay ka horreeyeen oo iyagana ibnu taymiya hortiisa ay ziyaarada diideen middan waxa len imaamu juwayni hadalka laga soo naqilay waxaa weeye nadar loogu nadray saddexdaa masaajid masaajid aanan ahayn inaan loo safri karin alqaadi ciyaad kitaabkiisa ayaan haynaa oo uu ku sheegayo ziyaarada ilaa ziyaarati alqubuur oo loo safrayo inay tahay shay mujmacun calayhi ah marka haddii rag liska tiriyo magacyadooda oo la dhaho fulan baa sidaa qaba fulan baa sidaa qaba fulan baa sidaa qaba haddee nin walba taa wuu iska dhihi karaa soo maa nacam nafyi iyo nahyi baad u kala qaaday laa tushad rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid laa tushad rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid lafdiga xadiidka sida kusoo arortay cibaarada horta waa nafyi laa tushad rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid nahyi ka nahyi ka dhigba nahyi ka dhigba waxaa farqiga ee ay keenayaan nafyiga iyo nahyiga farqiga ay keenayaan kaad ka dhigtidba uu keenayo oo meesha hadda laga daliishani karo taana waa su-aal lagaa doonayo wey jawaabteeda midkaad ka dhigtid ama nafyi ka dhig ama nahyi ka dhig xadiidka lafdiga cibaaradiisa ay ku tusinaysa waxaa weeye in aanan loo safri karin loona xirxirani karin masaajid saddexdan masaajid aanan ahayn maxaa yeele wixii ka soo haray saddexdaa masaajid fadiilada way ku siman yihiin waxaa soo haray kii duuru siina abu hurayra raximah llahu radia allahu canhu ee uu ka soo reebay saxaabiga sidaa uu u sheegay horeynana uusan ku inkira waxaa weeye duurusiina masjidka ku yaallo weeyaan masjidna lafdiga xadiidka ayuu ku cad yahay inaan loo safraynin saddexdan masaajid midaanan ahayn ee ma aha siyaar la diidayo oo makaan loo safro in la diidayo mahatan waa kasoo yani uu u sheegaya horeyna uusan ku takraynin abu hurayra usan ku dakiraynin tan kale ibnu xajar casqalaani raximah اllahu tacaala marka uu soo qaadayo wuxuu leeyahay wاlxaasil أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك إيه وأنكرنا صورة ذلك ibnu xajar casqalaani saaxibu sharxi lbukhaari fatxulbaari kitaabkiisa ka anhayo weeyaan marka uu ka soo hadlayay ayaa wuxuu sheegay alimaam alxaafid taqiyudiin isubki ayaa wuxuu sheegayaa in ibnu taymiya uu hadalkaa isaga ku tage oo uuna ugu gargaaray alxaafid shamsudiin ibnu cabdilhaadi ninka la yihahdo uu ku raacayo laakiin munaadara ayaa dhexmartay isaga iyo culammadii meesha joogtay oo ninkii ahaa qaadi tilka albilaad fii dalika alzaman hortiisa ku hormartay marka ibnu taymiya wuxuu qirtay sida ayada ah in loo rarto ilaa ziyaarati alqubuur inay tahay shay mumtanica oon bannaanayn safartana loo safrayona aanan salaada lagu gaabinaynin culamaau tilka zamaan dalika zamaan way ku inkireen culimmadii waktigaa joogtay waa sida uu soo naqli waya alxaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisan uu leeyahay u le wa ankarnaa suurata dalika waxa uu sheegtayna waxaa ka mid a ah ibnu taymiya markaa isaga in ay tahay middaa ayadee ijmaac oo wax ka horreeyo oo sidaa sheegay ayna jirin yacni in loo safray inay bannaanta wax sheegay ayna jirin ee ay ku tageen dadkii ka horreeyey waa ijmaac inaan loo safri karin waxa weeyaan wixii oo la isradinhayo oo si cilmiyeysan la isku radinhayo haddana waxa khitaabka oo dawaaliga ee eh waa laga fiican yahay marka labada qoloba waxa weeyaan waxaas dhankaas ka soo yeeray waa sidaa iyo sidaa waa khalad waa sidan waa ka daliilkii daliilka ay daliishadeen waa daciif waxaasaa la yidhahdaa laakiin sheekhan cilmigiisa gaaban sheekhan ceenkaasito asagaan wax garanayn waxaa naga daayay taa iyada waa wax shay iska maarata very basic ah ka dhaafa middaa iyada wadaadaha labada qoloba idinna ha qoslina tartiibsada min fadlikum ixsaanakum aayar iska aamusa oo dhegaysta ilaa wax inaad kordhistaan baad meesha u joogtaan tartiibsada aayarku ah. maya waan waa waxaa weeyaan waan waan waan lagu adkaanaya anagu maxaa min fadlikum ixsaanakum aayar odayaal baana anagoo dhanba noo tartiibsada hadda waxaa weyaan su-aalihii labada qoloba midna kama hayo waxaa iga soo yeertay dhankan inay dhaheen anagu wax su-aalan qabna male wixii su-aalan ola keenaan ka jawaabeyna qoladan sheekh cabdicasiis iyo wadaadahan kalena waxay dhaheen su-aalihii intii hadda aan isweydaarsanayna ayaanba isku jawaabi hayna waxaan isweydiin hayna marka shan iyo tobanka mir markay dhammaata mawduuc dambe kale un baan u gudbaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan jeclahay maadaamuu sheekh maxamed igu soo wareejiyey inaan ka jawaabo magacayga waxaa leedahay xasaan xuseen aadam aayadda ahayd walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka faاstakfaru llah yaa aada loogu lallaabtay oo wadaadka wadaadaha ka mida naga soo horjeeda ay sheegeen inay cumuum faa'iideynayso wadaadku wuxuu yidhi aayad eh, waxaa ku jira ficil fii siyaaqi shardi ah oo yacumu ah maxaa yeelay litadamunihi maca almasdar almunakar saasuu yihi sheekhu culummada usuul fiqiga ka hadasha markay ka hadlayaan ficilka aslul afcaal laa tacumu afcaasha asal ahaan cumuum ma faa'iidayso walaa khilaafa fii dalik ficilka muranka ka yaalee la leeyahay wuxuu faa'iidayaa cumuum waa ficilka fii siyaaqi shardi ku jira haddana wata macno masdaro munakara weliba yaalla fii mawdici nafyi fii mawdici nafyi yaallaa faa'iideeye cumuum siduu sheegay sacduddiin fii kitaabi atalwiix sharxu jamci ljawaamic ha laga fiiriyo aayadduna fii mawdici alisbaat bay taalaamayeen fii mawdici nafyi ma taalo taa wadaadku inuu fahmaa loo baahan yahay inkastoo sheekh maxamed qayb uu qiray laakiin wuxuu sheegay wadaadku in ragga barhkii qabaan buu umal sheegay muusan sheegay inuu kuguma raacin taa mid weyn midda kale alxaafi ibnu kaiir waxaad ka soo rarteen waraan jirin sheekhu wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir baa sheegay aayaddu inay cumuum faa'iidaynayso oo nabigu hadduu noolaayo hadduu dhintayba loo tegi karo warkaa war jira ma aha xaafid ibnu kaiir kitaabkiisa waa kana tafsiirka aayaddii markuu fasiray oo caadi oga hadlay ayaa wuxuu ihi waqad dakara jamaacatu minhum asheekh abunasr ibnu sabaaq fii kitaabi ashaamil buu sheegay wax kaloo uu soo goriy maiman baa waxay sheegeen buui xikaaya mashhuura oo catabi xikaayadiisa sheegeen buui way sugan tahay ma dhihin ma sugna ma dhihin nabigaa loo tegi karaa ma dhihin xafid ibnu waa loo tegayaana ma dhihin aayaddu waa taga ha laga fiiriyo ibnu warka laga soo guuriyo waa gara waa yaalla wabittaali wadaada waxaan ugu daraynaa ibnu kasiir keligii qisada ma sheegin alimaamu nawowi fii majmuucii buu ku sheegay mujaladka sideedaad safxada laba boqol toddobaatan iyo afar kitaabkiisa adkaarkana waa ku sheegay mujaladka koobaad shan boqol labaatan iyo shan kitaabkiisa idaaxulmanaasibna nawowi waa ku sheegay safxada afar boqol siddeetan iyo sagaal qurdubi fii tafsiiri buu ku sheegay bilaa sanad intoodaba waxay wariyeen qiso sanadna aan laakiin waxaa sanad u yeela waa loo sheegayay alimaam alxaafid abubakr albayhaqi fii shucab imaan buu ku sheegay sanad wuxuu ku sheegay ay ku jiraan afar ninoo majhuuliina iyo laba ducafaa marka waa sanad musalsal bilmajhuuliina oo ducafaa taa waa in laga samray u baahan tahay waa qisadii soay soo guuriyeen saas darteed xaafid ibnu cabdilhaadi fii kitaabi asaar ibnulmunki ayuu ku caddeeyey sheekh albaanina saxiixaduu ku caddeeyey asheekh saliim alhilaalina taxqiiqiisa adkaarku ku caddeeyey marka waa qisa aan raad lahayn oon xarig la qabta aan lahayn wey taa waa marka in laga samay u baahan tahay ficilku ku jira walow annahum idalamu jaa-uuka faastakfarullah asna ma faa'iidanayo cumuum oo wuxuu cumuum faa'iidanaya ficilku markuu fii siyaaqi shardi yaallo macna masdaro murakana uu wato mawdicun u yahay fii mawdici nafyi laa fii mawdic isbaat taana in la fahmay u baahan tahay midda kale xadiidka xayaatii khayru lakum xadiidkaas culumadu ay ka hadleen laakiin culimmada barhkoodba waxay ku xukumeen inuu mawduuc yahay sida ku qoran kitaabka almawduucaat alkubra libn annagu markaa ka hadlayna culamadu way caddeeyeen xadiidka cilladiisa laakiin wadaadahan kale cilla sheegin xataa sanad ma sheegin xadiidku irsaal marka ldhulki la ururiyo wuxuu dhaafi lahay ninka loo yaqaan abubakr bin abdullahi almusani imaamu muslima fii muqadamati saxiix uu ku sheegay waalmursalu cindana wa cinda ahli cilmi bilxadiidi min aqsaami daciifi mursalku waa daciif eh. imaam muslim fii muqdis saxix buu ku sheegahaya wاlmursal cindana wa cinda ahli اlcilmi biاlxadiidi min aqsaami الضaciif bal xadiidkaas oo marfuuca oo sanad saxiixa ku yimid nimankan inay kalaamka lagalaya hebel baa saxiixiyey hebel baa saxiix kulli ragga laga soo wariyey waxay leeyihiin sanaduhu ilaa eh, abubakar cabdillahi almuzani waa hiqaad bay leeyihin laakiin nin yidhi xadiidku sidiisuu saxiix ku yahay ma jiraan taana iftiro wey midda kale wadaadku culamaa waxaa yidhahdaan kullu man khaalafa salfa laabud an yatanaaqad nin kastoo salafka khilaafay inuu tanaaqado waa loo safrana way faaiideyn inaan loo safrina way faa'iideyn khalad wey yani waxaa fiican inuu yidhaahdo way ixtimaashaa aayaddu sidantada tana way ixtimaashaa laakiin ma dhici karta aayaddu inay faa'iidayso in loo safro haddana aysan faa'iidaynin safar la'aan wax jira maaha lakin inuu ixtimaal ka cabiraa ay fiicnay ninkuu yidhah alxaafid nuuradiin alciraaqi nin la xaafid nuuradiin alciraqi mama jiro akhbaarka ma jiro taana waxaa wey waxaan jirin wey ciraaqiyiintu waa laba nin wey nin waxaa loo yaqaana ragga soke ragga hore ma kama hadlayo ragga soke waa laba nin isdhisay nin waxaa loo yaqaana alxaafid zaynudiin alciraaqi waa odayga weyn wey wiilkana waliyudiin alciraaqi bay leedahay nuuradiin alciraaqi ma jiraan ta kale sheekhu wuxuu yidhi ijmaaca hadduu hal nin soo raro ama laba nin ay soo raraan xujo wey sheekh maxamed ijmaac wuxuu soo raraya mubada wuxuu soo reemay ibnu taymiya nin kale loo soo raray maxaa ijmac aan hadday sheekh wuxuu lahaa ijmaxadu nin soo rar xujo tana sheekha la weydiiyo ta labaad ee ta afraad aimatu shaaficiya sheekhu ka soo guuriyey qaadi xusein iyo ninka loo yaqaano ibnu caqiil abulwafa xanaabila kulli qarniga shanaad bay ku jiraan shaaficiyaduna waxay qabaan qarniga shanaad iyo qarniga afraad ku jira inay salaf yihiin waxay ku sheegeen arrintaas muqadamada hore kitaabka baajuriga xaashiyada u qoraya jawaabta tawxiidna way ku qoran tahay qarniga shanaad ilaa qarniga saddexaad qarniga labaad qarniga koobaad kulli waa salaf raggu sheekhu ka soo in ijmaacaas iyo diidadaas kulli salaf way marka in laga jawaab u baahan tahay wabitaali ibnu taymiya waxay laazimiyeen buu xaafid ku sheegay fatxiga inay ka dhalan inuu diiday ziyaaratu safar inay xaaraantu mamnuuc tahay culamo waxay yidhahdaan laazimu lmadhabi laysa bimadhab ninka waxaa la laazimiyey ee hadalkiisa laga fahma madhab ma aha madhab ma aha marka wadaaduu inay wax soo raraan oo eeda wixii kaadna ka laabtaan oo inaga leedayaan arrin jirta maa laakiin su-aalihii laga hadlay culammadu ay soo jeedeen weli amaka lagama jawaabin shubahaadka unbaa soo abuuraysa lakin waxaa loo bahan yahay shubahaadka in laga jawaabo hada wabilahi tawfiiq bismi llahi raxmaan raxiim xadiidkii nabiga sal alay wasalam acmaasha in loo bandhigayo waa uu ka jawaabay alkaxsaan baa ka jawaabay xufaadda xadiidka saxiixisay iyo kuwa daciifisay haddii laysku khilaafo waa in qolo walba cilada ay ku daciifiyeen iyo qolada saxiixisa waxa ku saxiixiyeen la raadiyo wey xujo keena waa in la yidhahdo waxaa lagu daciifiyey xadiidkani waa mursal mursalna min anwaaci ah daciif wey halaga jawaabo masalada aan joogno halkaa wey midda kaleeto markii laga gudbo xadiidkii laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida oo xujo ay uga dhigteen culimmadu inaan loo safri karin ziyaarat alqubuur ayaa wuxuu walaaluhu ay ku ictiraadeen caam ma oo masaajid unbuu khaas ku yahay ayib masaajid inuusan khaas ku ahayn waxaa daliil u ah fahamkii saxaabada ridwaanulahi calayh walyaal fiirsada waxaan soo guurinay ilaa afar saxaabi oo xadiidka u fahantay meel kasta oo barako khaasoo ay leedahay loo aado inay mamnuuc tahay safarkeedu waxaan soo guurinay abu nasrat alkhifaari waxaan soo guurinay abu hurayra oo ku waafaqay waxaan soo guurinay ibni cumar waxaan soo guurinay abu saciidin alkhudri war ma fahamka saxaabadaad faham rag mutaakhiriina ku caaridaysaan saxaabada fahamkooda xadiidka iyagaa ugu aqoon badan ayagaa nebiga ka qaaday iyagu nebigu u sharxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb taasi waa mid ah midda kale haddii la yidhahdo xadiidku masaajiduu khaas ku yahay waxay culimmadu u deliishadeen qiyaas ahaan bay ku soo geliyeen qubuurtay ku diideen waana qiyaaskaan waa qiyaasu ama qiyaasun fii macna alasli midkuu imaamu shaafici yidhahda risaaladiisa wey macnaheeduna waxa weeye masaajidii oo fadli badnayd dhulka ilaahayna ugu barako badan haddii loo diiday in loo safro saddexdaa mooye qubuuri xaggay joogtaa bal masalada ha laga jawaabo masaajiddu dhulka ilaahay bay ugu fadli badan tahay in loo safrana waa la diiday waxaan saddexdaa ahayn qubuur miyaa la ogolaanaya marka qubuur oon masaajidda gaari karin in loo safro xaggee lagu ogolaanaya qiyaasul awlaa la yidhahdaa waana qiyaasyada laysla ogol yahay inuu xujo yahay xataa daahiriyadu oo diiday in badanoo ka mid a ah ogol amaa laa tushadu rixaalu ilaa qabrin in mustatnaa minhuga la qadaro maanaan dhihin waana macnahan saxayn ama waa in ama macno guda weyn la qadaro oo la yidhaahdo laa tushadu rixaalu ilaa mawdicin oo xadiidka cumuumkiisa marka uu ku diido qubuurta ama in la qadaro mustanaa minhugiiyo mustanaa isku jinsi laga dhigo la yidhahdo laa tushaddu rixaalu ilaa masjidin ila ilaa alaaati masaajida oo markaa wuxuu ku diidaya qiyaasu labadaa weji xadiidka loo daliishanaya laakiin ilaa qabrin annagu mana aanaa odhanin yani waxa wey waa arrin taqriiban ama imaamu shawkani baa ijmaaca soo guuriyey alimaamu shawkaani midda uu ka hadlaya ijmaaceeda uu soo guuriyey waa ziyaarada qabriga nabigeena salawatu rabbi wasalamu caleyh waxaan doonayaa inaan idin kala qaado ziyaarada qabriga nebiga sal lay waslam iyo ziyaarada qubuurta kale nebiga qabrigiisa loo safro ziyaaro loogu safraayey way suuroobi kartaa laakiin say ku suuroobi kartaa si waxay ku suuroobi kartaa iska cad waxay ku suuroobi kartaa inuu ruuxa u safraya uu u safro masaajidkii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ee madiine ku yaallay ilan isaga waa loo safri karaa ma masaajidkii nebiga markaa tagto salawaatu rabbi wasalaamu calayh qabrigiisiina soo siyaanoo nebiga soo salaam salawaatu rabbi wasalaamu calayh saasay salafku samayn jireen ridwaanullahi calayh ibnu cumar siday muqadaca maaliga ku yimid markuu safar aadaya ama ka yimaado ayuu macnaha qabriga nebiga tegi jiray markaas soo salaami jiray abubakar iyo cumar in salaami jir markaa kadibna uu ka gadoomi jiray alimaamu maalik wax kale iska dhaafay xataa wuxuu karahaystay in la yidhaahdo ziyaaradii qabriga nebiga ziyaaradii qabriga nebiga lafdigaa xataa waa karahaystay imaam maalik wax iska dhaafay xataa yani ninkii la odhan jiray zaynulcaabidiin maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu arkay nin qabriga nebiga u dhuudhuumanhayo oo meel yani ka gelgelaya markaasuu yidhi war dhegayso nebigu sal alay wasalam qabrigiisa wuxuu yidhi ciid ha ka dhiganina ciidda wa la aad kuso meel aad kusoo noqnoqotaan laa tajcaluu qabri ciidan ciidda meesha lagu soo noqnoqday ama shayga kugu soo noqnoqda ha ka dhiganina buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas daraaddeed meeshaad joogtaba nebiga ku salli salligaagu waa gaadhayahay ayb axaadiis marka nebiga qabriga siyaaradiisa ma diidin ibnu taymiya kutubtiisao dhan bayna ku taallaa waana lagu been abuurtay wuu diiday waa been laakiin ibnu taymiya wuxuu yidhi waxaa loo ziyaaran karaa qabriga nebiga sal lay waslam masaajidka nebigaa la aadayaa isagaa loo qastayaa isagaa markii loo qasta kadibna nabiga qabrigiisaa lasoo siyaaranaya ariiqadaasay sax ku tahay sidaasuu ibnu taymiya cabiray kutubtiiso dhan bayna ku taalla macna ayb ziyaaradii xadiidkii ku saabsanaa nebigu inuu ziyaartay qabriga hooyadii alxamdulilah walaalku waa waafaqay in nebigu socoto ahaa sooma laakiin ha ahaadee maxaad ka ogtahay inuu jidka ka leexday iyo inuusan ka leexanin qabriga nebiga qabriga yani nebiga hooyadii qabrigeedu wuxuu ku yaalaa fi ariiqi bayna makkata walmadiina kutubtay ku taallaa ah, bilabwa halkaasay ku aasantahay waa jidka loo sii mara maka waa xataa hadduu nebigu jidka ka yara leexday iyada uma safrine socotadii uu socday unbuu yaro hakaday soo maa ha waa waxaasoo midhan adilada la deliishanaya macnaha ayib yacni waxaan jeclaan lahaa mabaaxiista luqada wuxuu yidhi masaajid meeshii uu u safray abu hurayra ee durusiina masaajid halkaa ku yaallay buu u safray waraawiy masaajid xagee xadiiska ka soo arooray masaajid buu u safray waa masalo qariiba waa ziyaadaadka xadiidka lagu darayo wey war xadiidka masjid buu u safray kuma taalle duuru siinaa buu abu hurayra u safray waana alwaadi lmuqadasi meeshuu ilahay ku magacaabay subxana wa tacala masaajid inuu ku yaallaya melay ku soo aroortay ma jirto suga wakaas saas way macnaha ayib midda kaleeto oo iyadana mudan runtii in laga hadlo aarkii bilaal wuxuu yidhi waa saxiix yaa saxiixiyey ma sheegin xadiista hortanada miyaa lagu saxiixin iyadoo waxba la sheegin intii cilo ee uu lahaa iyo culimmadii daciifisay baan sheegay cilooyinkiisina waa tidhi saasoo kaleeto cilooyinka u fudha bixiyo waxaa tidhahdaa ciladaasi saasa lagaga jawaabay ciladaas culimadu saasay kaga jawabay war la aqbali karo laakiin hadal innaga dhexdeennaa yani waxa weyaan xuju u baahan yahay iyo daliilbu u baahan yahay waxaa iyadana la mid a ah axaadiista ziyaarada qabriga nebiga ku soo aroortay sal ly wasalam wuxuu yidhi waa saxiix waa saxiix buu yidhi anugu waxaan leeyahay hal xadiida kama asixin waa maa bayna daciif wa mawduuc waxaa sidaas yidhi alcuqayli fii kitaabihi ducafaa wuxuu yidhi laa yasixu fii hada albaabi shayun hal xadiida kuma asixin buu waxaa ka mid a ah ibnu xajar fii kitaabihi talkhiisu lxabiib mujalladka labaad safxada wuxuu yidhi duruqu hada alxadiidi kulluhaa daciifa waa axaadiista ziyaarada nabiga qabrigiisa kuso aroortay waxaa ka mid a ibnu taymiya waxaa ka mid a ibn cabdilhaadi waxaa ka mid a zaynuddiin ilkarmi kitaabkiisa hadda waa yaallaa kulligood waxay xukumeen axaadiista qabriga nebiga ku soo aroortay ziyaaradooda ama waa daciif ama waa mawduuc culimada marka waxa weeye qaar baa saxiixa lama rabee qaar baa saxiixa ciladeedii sheeg ka hadal caalimkii culimadii saasaa la doonaya wixii saasaa macnaha waxa weye dooda ay ku socon kartaa marka walaalayaal muhimaddu waxa weeyaan safarka ayay mas'aladu tahay ilaa iyo haddana hal daliil ah qur-aan ama oo sunno oo sugan oo ogolaanaya in qubuurta loo safro ziyaaradeeda lama hayo lakiin annagu waxaan haynaa xadiid saxiix oo saxix bukhariga ku yaalla fahamkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ijmaacii salafka oo uu soo guriyey rag fara badan oo uu ka mid yahay abubata qarnigii afraad noolaa waxaan doonaynaa marka qaabkaasoo kaleeta in wax loo soo guriyo una fiirsada doodu intay socotay oo dhan naqligoodu waa muta'ahiriin way waa subki wixii ka dambeeyey annaguna waa mutaqadimiin iyo salafkii waay naxnu maca asalaf walikhwatu maca alkhalaf ah. khalafka yani waxa weeye iyo salaf hadday isqabtaan salafka ka aqoon badan salafka ka cilmi badan salafka dariiqadoodaa ka fiican salafka dariiqadoodii baanu ku soconnaa nebiga qabrigiisana waa la ziyaaran karaa qaabka loo ziyaaran karana waa wejigaas sugan ee macnaha culimmaduna tiri ibnu taymiyana sheegay hayrkiina ay sheegeen xataa qabriga nebiga in la ziyaarto xadiis badan baa waxay ku soo arortay hal kale adoo jooga haddaad nebiga ku sallido in macnaha waxa wey ay gaadhayso mawduucan aytow ah Yeah. Eh, موضوع كلام هبدا عن وجود بيننا موضوع عن منع السفر إلى زيارة القبور لا لا ها ها عشر دقيقة ها ها ها هذا هذا هذا أدرى لهذا أدرى لهذا لا يا شيخ دقيقة دقيقة دقيقة سوى هي هيخلدنا السوق حقي حقي هيخلدنا السوق waxaa waaye nus iyo nus hamsta cashar daqaaiq hamsta cashar daqaaiq khalaas intahat nus saaca kale waxaa loogu talagalay su-aalo waxaadna tiraahdeen wax su-aalaan weydiinayna mala xagg iyo xaggaba waxaa weeyaan labadii saac y waxaa anaa ku sheegi dayso fadhigii iskugu kaan dambeeyan guddiga iskugu imaanay ayaan labadii saacadood aan soo yaraynay oo aan ka dhignay hal saac iyo bar in mawduuca mase masalada laga hadla barka kaloo harayna su-aalo la isweydiiyo xagga xagga laisku gudbiyo waan inii sheegay waan ku noqnoqday waxaa yidhi su-aaladana tartiib baan u hagaajinay inay qolo kasta ay afar su-aalo soo gudbiyaan oo qolada kale loo gudbiyo qolo kastana ay shan iyo toban mir hesho oy kaga jawaabtay eh, su-aalihii labada qoloba xagga iyo xagga waxaad tidhaahdeen su-aalo waan isweydinnay intuu mawduuca socday baan isweydinnay marka mawduucaas dhammaa masaladaasayta waan ka gudbaynaa hadda waxaan u gudbaynaa masalada kale oo maya maya hadda kama qaadan kartid maxaa nidaamkii aanu idinkaana idinga imaatay horta idin sheega dhegeyso maalin dhaweed markaan isku imaanay qolada tiri waktigan wuu nagu badan yahay oo aan su-aala waktiga barkii aan u dhigna waxay ahayd qoladiina ahayd markii su-aalihii nusaaci loo dhigay oo la yidhi shan afar su-aaladood xaggii xagga hala isweedaarsada hana la isweydiiye qolana shan iyo toban mir ha qaato qolana shan iyo toban mir ha qaato laakiin mawduuca ha lagaga gudbo hal saac iyo bar oo ah nusaac iyo nusaac iyo hamsa cashar daqaa'iq hamsa cashar daqaa'iq khalaas hada intaha su-aalihiina idinkii baa diideen marka hadda mawduuc kale aan u gudbaynaa الموضوع من فضلكم وإحسانكم ضلين يروي آمصة haddii kala go-aan intaan gaarnaan dahena masaajidkao dhan ba khali nooga dhiga hadhow idin kale maxay cajiradooyinka iyo shariidooyinka ka fiirsada wixii socday meesha fariista oo aamuso haddaad wax kolley intiina waxaad u joogtaan halka inaad wax kordhistaan meeshan siyaasad maaha wax siyaasad ku jira keligay baa jira meeshan oo dhanba annabaki siyaasadii hadda tartan siyaasad ay noqotay imaamada ii sacbee wax markaan sheegay wax fiican iyo wax sanba ii sacbee qawqawga oo qosla garab bay noqonaysaa laakiin tan waa mid cilmiyeysan waa mid diinteenna eh fariista wada dhegaysta oo aamusa waxna kordhista khayr baan iska ogna marka hadda waxa weeyaan mawduuca kaloo meesha jooga waxa weyaan munaaqib ajaylaani waxaana bilaabayaan qoladan baa bilaabaysaa nus saacoodii bay qaadanayaan nus saaci shan iyo tobanki mir shan iyo tobanki mir su-aalahana waa sidaan idiin sheegay haddaad su-aalo weydin rabtaan wakti munaasab ee kusoo gudbiya aan maarata idin kala weydaarsiya ahlan wasahlan khayr baan iska ogna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوعا عن كه الله أيه أنا محمد عثمان بليرة محمد شو عثمان بليرة موضوعا عن كه الله أيه وموضوع كم إذا مواضيع دي لقوها الشيء ما أنت إن لقد دوضه waana kitaabka ee aada u taqaanaan munaaqibka weeye waxaan ka hadlayaa in sha allahu tacaala kitaabkaas tacriifkiisa waxaan kaloo ka hadlahayaa sheekh cabdulqaadir aljiili aw aljiilaani tacriifkiisa waxaan ka hadlahayaa muqadimo ahaan ee kitaabka awliyu la xiriiraaya awliyada la sheego iyo awliyada diintu qabta waxa ay kala yihiin kadibna waxaan u gudbahayaa kitaabkan laftigiisa in aan waxyaalaha uu ku khilaafay kitaabkaanu qur-aanka ilaahay iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaacii muslimiinta diintooda wuxuu uga baxay kitaabkan inaan sheegno kadibna walaalaha ayaa laga doonahayaa inay difaacaan oo ay ka hadlaan kitaabkaas <clears throat> way jirtay ammaano ahaan inaan u sheego culummada barkood inay yidhaahdeen kitaabkaan naga sheekh maxamedow wax aan ka doodayna ma ahane naga daa laakiin barkood baa qabay mar kasta oo lahaa waan ka doodaynaa taasna lilamaanati baanu sheegay kitaabkan magaciisa saxda ah kitaabku waa kitaabkaas ood wada garanaysaan magaciisa saxda ah waxaa la yidhaahdaa alfuyuudaat alrabbaaniya fi lma'aahiri waalawraad alqaadiriya kitaabka horta yani magaciisa saxda ah waa magacaas weeye waxaa qoray nin yemani ah oo la yidhaahdo ismaaciil ibnu sayid moxamed saciid alqaadiriy oo aan taariikhda uu dhintay la garanaynin laakiin bacd bacdulculamaa ay leeyihiin waa nin muta'ahir oo asaga iyo sheekh cabduqaadir inta u dhaxaysa shan qarni baa u dhaxaysay waana ka hadli doonaa masaladaas insha allahu tacaala sheekh cabdulqaadir aljiili aw aljiilaani alkiini aw ilkiilaani intaba waa saxiix weeye laqabkiisu waa muxyidiin kunyadiisu waa abu muxamed magaciisu waa sheekh cabdulqaadir ibnu abi saalix ibnu jakani dos aljiili alxambali shaykhu baqdaad waxa weeye shaykhaan la yidhaahdo sheekh cabdulqaadir aljiili ow aljaylaani dhulka uu u nisba sheeganahayo weeye bal nisbadan ah ibnu jakani dost wuxuu leeyahay dhahabi fii siyar aclaami nubala waa magac farisi ah oo macnihiisu yahay inuu yahay sheekhii wanaagsanaa ama sheekhii karaamada lahaa iyo wax la mid ah sheekhi baqdaad buu ahaa madhabkiisuna xambali buu ahaa madhabka wuxuu madhab u ahaa madhabka axmed ibnu xambal baa u ahaa nin wuxuu ahaa diinta ku sugan oo wanaagsan oo culummada qaarkood ay u sheegaan inuu cibaado iyo zuhdi lahaa qaarkoodna ay yidhaahdaan karaamaad buu lahaa waxaase uu leeyahay dahabi fii sir aclaami nubala mujaladka labaatanaad afar boqol saddex iyo afartan markuu soo duuduubay wuxuu leeyahay sheikhu lxanaabilati fii casrihi buu ahaa kow imaamun zaahid buu ahaa labo maca almadhab fi lictiqaadi kalistiwaa madhabkiisa caqiidada iyo towxiidka wuxuu raacsanaa madhabka axmed ibnu xambal sida mas'aladii istiwaha oo aan ka soo hadalay maalintii dhaweyto oo ilaahay anagoo oonan u sheegaynin sifo u sheegaynin oon lahayn carshi buu fadhiyaa ama aanan takyiifinaynin tajsiiminaynin tactiilinaynin taawiilinaynin tafwiidinaynin madhabkiisa madhabkaasu ku raacsanaa macnaha ma ilaahay kuma shabahno dadkiisa makhluuqaadka kuma shabahno ilaahay subxaana wa tacaala kama tactiilino sifaatkiisa oo dhaga ma leh oo indha ma leh oo midig male ma dhahno ilaahay sifaatkiisa ma ta'wiilino sida istiwaha istiilaa loogu ta'wiiliyey ilaahay caza wajalla ma arkaysaa samiic weeye oo basiir weeye ikaadi tafwiid ma samayno tafwiidka waxaa weeye cilmigeeda ilaahay baa garanaya alistiwaau macluumu waa saxiix ka gudu masaladaas <clears throat> wuxuu marka kusoo duuduubay wa fi ljumlati buu yidhi asheekh cabdulqaadir kabiiru shacni nin xaalkiisu weyn yahay weeye buu yidhi xagga diinta nin sheekha oo weyn weeye calayhi maaakidu fii bacdi aqwaalihi wa dacaawiihi waxaa culummadu ku qabsadeen aqwaashiisa qaar ka mida iyo dacooyinkiisa qaar ka mida wallaahu lmawcid wa bacdu daalika makduubun calayhi buu yidhi in badan oo waxa lagu sheeganayaana waa wax lagu been abuurtay buu yidhi sidaa waxaa yidhi اmaam dahabi fi sir aclaam nubala waxaa wey safxada afar boqol iyo ko iyo konton mujaladka labaatanaad waxaad kaloo tarjamadiisa ka eegtaan annujuumu zaahira fii akhbaari misra wاlqaahira libni tigri birdi mujaladka shanaad saddex boqol iyo ko iyo toddobaatan haddaan usoo galo mawduuca awliyada oo kitaabkan uu ku salaysan yahay aqdaarta iyo abdaasha iyo andaada iyo waxa uu ka hadlayo islaamku wuxuu aada u soo <clears throat> zuhdiga aad buu usoo dhoweeyey oo sharciga ah wuxuuna islaamku qabaa zuhdi maca alcamal lidunya saxaabadu way u camal falan jireen adduunkooda waxay ka shaqaysan jireen beerahooda ansaartu cuhmaan ibni cafaan oo khaliifka saddexaada xooluhu lahaa iyo shaqadiisii waad garanaysaan cabdiraxmaan ibn cawf zubayr ibnu alcawaam nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicma almaalu saalix lilmar'i saalix waxaa wanaagsan buu yidhi xoolaha wanaagsan oo addoonka wanaagsan uu leeyahay xadiidkaas muslim axmed baa wariyey nebiguna anas ibnu maalik buu u duceeyo wuxuu yidhi allaahuma agsir maalahu wa waladahu wa lah ilaahu xoolaha u badi buu yidhi oo awlaadda u badi oo u barakee saxiixulbukhaari baa wariyey amaa qoladaha suufiyada la yidhaahdo kitaabkaanu asalka u yahay waxay ka tageen inay ka shaqaystaan xalaasha waxay ka tageen camalka naafica inay galaan waxay ku cukuufeen oy fadhiisteen arbita ay meel ay u bixiyeen qolol ama hulal ay u bixiyeen ayagoo sugaya wixii dadku u keenaan ama inay dadka baryaan ama inay dadka gargaar weydiistaan ama xukaamta albaabkooda garaacaan iyo tujaarta inay tajiil ku sameeyaan oo yidhaahdaan jannaan idin gelinaynaayo awlaad baan idin siinaynaa inay faaniyaan waxaan jirin ku faaniyaan cuntada markay cunayaan taasaa karaama waxaan idin siinayaa laba mihaal saan waqhtigii iga dhammaan طaبقاaت الأwلiyاء للشhacrاaني kitaabka ugu weyn weeye oo lagu soo ururiya awliyada taraajimtooda wuxuu ka waramayaa nin la yidhaahdo karaamaat اlcajmi aw اlcajami wuxuu yidhi ninkaa karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa walaalayaalow si fiican u dhegaysta kitaabkan waxaan u soo qaadannay habeen kasta oo arbaco ah waa la barakaystaa guryaha lagu akhriyaa dad badan oo ka tegayna waa jiraan berri soomaal marka la joogay in bal qur'aanka si aan loo akhrinin loo akhriyo qasaa'iddiisa aan ka hadli doonana la akhriyo ma arkaysaa marka waxaa weeye inkastoo dad badanu ka tageen markaa loo caddeeyey haddana dad ku sii dhegan iyo culummo weli u sii akhrinaysa maadaama ay joogaan inaanu caddayno waajib bay nagu noqotay wuxuu ka hadlayaa karaamaadka shiikaas wuxuu yidhi dhegaysta dadow bal si fiican u dhegaysta waxaa weeye طabaqaat اlawliyaa mujalladka labaad safxada kow iyo lixdan tarjamada ninkaas shiikh alcajami buu ku keenaya waqaca basaru calaa kalbin karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa buu yidhi eybuu isha ku dhifta fanqaadat ilayhi jamiicu lkilaabi eygii waxaa dabagalay eygii oo dhan baa dabagashay wa saara annaasu ya'tuuna ilayhi fii qadaa'i xawaa'ijihim dadkiibaa waxay bilaabeen eygaas inay u yimaadaan inuu danahooda u oofiyo kitaabkaasay ku taallaa mujalladkana waa idiin sheegay safxadana waa idiin sheegay u noqda kitaabka tabaqaat alawliyaa lishacraani kolkaa wuxuu yidhi markii eygaasu jiraday eygii baa jiraday buu yidhi ijtamaca xawlahu lkilaabu eydii baa eygii ku soo ururtay yabkuuna iyagoo ooyahay falamaa maata kolkuu dhintay eygaasu adharu lbukaa walcawiila wa alhama allahu tacaala bacda annaasi dad baa ilaahay markaa ilhaam u geliyo inay duugaan fadafanuuhu fakanat ilkilaabu tazuuru qabrahu xataa maatuu markaas eydu ay soo ziyaaran jireen ilaa ay saa ku dhinteen waa mujalladka labaad safxada kow iyo lixda waxaa ka mida ah ibraahim alcaryaan wuxuu leeyahay maalinta jimcada asagoo qaawan buu khudbayn jiray karaamaadkiisay ka mid tahay oo ad awliyada markaa la joogtidna maxay dhihi jireen maxaa la ilaashadaa qalbigaaga ilaali haddaa awliye la joogtid haddaad la joogtid maxaaha qoladan oo ma arkaysaa fuqahada iyo waxaa la ilaaliyaa camalkaagaa la ilaaliyaa kolkaa waxaa weeye waxaan macno kalaa lagu fasiri doonaa qaawanaantan iyo kuwa aan tukanayn baan soddon sano nimaan tukan baan u tegi doonaa weli min awliyaai illaahi lagu sheegi doono wuxuu yidhi marka mimbarka markuu koro isagoo qaawan wuxuu dhihi jiray khudbadiisa dhegaysta isagoo qaawan buu u khudbayn jiray safxada mujalladka labaad boqol iyo sagaal iyo labaatan ibraahim alcaryaan tarjamadiisa fa asultaan dimyaaq waa magaalo masar ku taal baabuluu qaahiruu ku yaalaa jaamicu tuuluun walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin khudbadii waa dhammaatay fa linnaasi basun cadiim dadkii farax bay markaa u dhinteen waa nin qaawan oo khudbaynaya kitaabkaas buu ku yaallaa dabaqaat ulawliya lishacraani haddaan usoo soo noqdo kitaabkan waxaan idiin sheegay kitaabkan inuu kitaab muxtarama yahay dadka qaarkood oo la barakaysto oo ninka akhriya wax la siiyo oo xoolo la bireeyo ma garanaysaa maxaa yeelay laftiisay ku taallaa kitaabka laftigiisa ayay ku taallaa in kitaabka laftigiisay ku taallaa qasaa'idda qaarkood marka uu ka hadlahayo waana u tegi doonaa insha allahu tacaala qasaa'idda qaarkood markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay qasiido kasta maalan saqaani lxubu markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay bilowgeeda walikulli beytin minhaa khaasiyatun mashhuura mufrada qaa'ima bidaatiha qasiido kasta marka la akhrinayo khaasiyo gooni ah oo beyt kasta iyo qasiido kasta bay leedahay guriga lagu akhrinayo oo guri kastao u khaasa arrintaa ama khaasahano ah kitaabkan walaalayaal asaga iyo waxaa jeclaan lahaa oo kale inaan idiin ishaaro sheekh cabdiqaadir maxamed aadam sheekh cabdiqaadir cukaasha baad u taqaanaan ilaahay khayr ha siiya laba sharidu ka duubay oo aan isleeyahay qof kasta oo muslima inuu dhegaysto inay aada u wanaagsan tahay kitaabkan iyo kitaabka ilahay hadday iska hor yimaadaan yaa maxaan qaadanaynaa yaan raacaynaa wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ilى اllah waxaan idin tusi doonaa kitaabkaanu inuu khilaafay kitaabka qur-aanka inuu khilaafay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu mukhaalif ku yahay ijmaaca culummada islaamka waxaan soo qaadanayaa safxada afraad si aan loo dhihinin waxaan jirin baa laga soo akhriyey baabka munaajaadka kitaabku wuxuu ku bilaabmahayaa munaajaad safxada afraad sheekh cabduqaadir wuxuu yidhi ninka qoray baa le kitaabka sheekh cabduqaadir buu ka soo naqlinayaa wuxuu yidhi sheekh cabduqaadir baa hadlaya uma qaala lii yaa qawsu lacdam ilaahay baa ila hadlay buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi gargaarihii weynaayow ilaahay baa qof makhluuqa muxuu ku leeyahay gargaarihii weynaayow ma ilaahay baa makhluuq ku dhahaya wuxuu yidhi uma sa'altu waxaan weydiiyey buu yidhi yaa rabbi rabbigayow min ayi shayin khalaqta almalaa'ika malaa'igta maxaad ka abuurtay qaala lii wuxuu igu yidhi buu yidhi ilaahay yaa qaws alacdam khalaqtu lmalaa'ikata min nuuri linsaan kitaabkan bay ku taallaa safxada afraad insaanka nuurkiisaan malaa'igta ka abuuray wa khalaqtu linsaana min nuurii insaankana waxaan ka abuuray buu yidhi ilaahay baa leh nuurkaygaan ka abuuray buu yidhi kitaabka qur-aanka maxaa ku yaalla walaalayaal khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar waktigaa igu ciriiri ah wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar waa kitaabkii qur-aanka ahaa wey xadiidkii saxiix muslim ku jiray nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuray buu yidhi nebigu wakhuliqa aljaanu min maarijin min naar jinkana horac naaraha laga abuuray wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum aadamna waxaa laga abuuray wixii qur-aanka laydinku sheegay xadiidku saxiix muslim buu ku jiraa waana xadiid saxiixa aayadihiina waan idin sheegay sabxada toddobaad oo kitaabkaana wuxuu leeyahay ilaahay baa wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa qaws alacdam gargaarihii weynaayow cabduqaadir baa lala hadlaya laysa alfaqiiru cindii ninkaan wax haysan ilaahay baa le agtayda faqiirka ma ahan bal ilfaqiiru aladii lahu amrun fii kulli shay faqiir agtayda waxaa ka ah buu ilaahay yidhi midka arrin kasta amarkiisu ku fulo oo leh asagu amar kasta shay kasta amarkiisa leh idaa qaala lishayin kun fayakuun sifadaasna waa sifadii ilaahay caza wajal faqiir aniga ah buu leeyahay ma ahan faqiir ninkaan wax ilaahay baa igu yidhi buu yidhi sheekh cabdulqaadir yuhuud baa ilahay waxay tidhi ilaahay waa faqiir wax ilaahay faqri ku sifeeyey yuhuud baa jirta laqad samica allaahu qowla aladiina qaaluu maxay yidhaahdeen ina allaha faqiirun wa naxnu akhniyaa qof muslima ma dhihi karaa ilaahay baa faqiir ah macaada allah waa kitaabkan weeye qur-aanka laga hormariyo arbacada guryaha lagu akriyo ayib <clears throat> marka qofku markuu yani akriyo ayib <clears throat> waxaan usoo gudbayaa safxada lix iyo afartan waxaan idin tusayaa kitaabkaan inuu mukhaalif u yahay lix iyo afartan safxada toddobaad bu ku taallaa taas safxada lix iyo afartan waxaa ku taalla kitaabkan ducaa ulistikaara waxaad ogtihiin nebigu inuuna baray calayhi salaatu wasalaam sida salaatulistikharaha loo tukado xadiidkii jaabir oo saxiixbukhaari ku jiray wuxuu yihi jaabir wuxuu noo bari jiray ducaaulistikaara nebigu siduu noo baro suurad qur-aanka ka mid a ah. laba ragcadood in lasoo weysaysto laba ragcadood la tukado ragcadda koobaad qul yaa ayuha alkaafiruun lagu akriyo ragcada labaadna suuratulikhlaas lagu akriyo markaas aad ilaahay weydiisatid adoo salaaddii ku jira allahuma inii astakhiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika ilaa aakhiri alxadiid xadiidka ku dheeraanmaya saxiixa wuxuu ku jiraa saxiixulbukhaari buu ku jiraa kitaabkan safxada lix iyo afarta baan idiin akrinaya alistikaara istikaarada ku jirtaan idiin sheegay wuxuu yidhi idaa waqaca laka muhimun haddii arrin dhibaato ama arrin muhiima ah kugu dhacdo wa aradta an yadfacahu allaahu canka ilaahayna inuu kaa leexiyo ama kaa celiyo aad doonaysid fasalli rakcatayni bacda salaati alcishaai xadiidkii nebigu inama dhihin cisho kadib ogaada xadiidkii bukhaari cisho kadib laba ragcadoo tuka buu yidhi ow fii wakti sahari ama waktiga ramadaanka saxuurta la cuno waktiga loo xadiday waa mulaaxado u fiirso nabigu ma xadidin calayhi salaatu wasalaam wa taqra'u fii kulli rakcatin bacda alfaatixa alikhlaas ixdaa cashara mara raagcad kasta kadib nabigu tii hore wuxuu yidhi qulyaa alkaafiruun akriya tii labaadna soo ikhlaas ma dhihi ragcada labaad kitaabka waxaa ku taalla ragcad kasta kadigeed kadib kow iyo toban goor qul wallahu axad akri kow iyo toban goor yani ragcadda faatixada marka aad akrideed kadib weeye kadib uma tusallimu salaadaad ka baxaysaa salaaddii waa ka baxday lix iyo afartan bay ku taal markaad ka baxdayd salaada wa lilaahi bacda salaami ilahay baad u sujuudaysaa salaantii kadib markaad salaadii ka baxday kadibna ilaahay baad xaajadaadii weydiisanaysaa salaadii waad ka baxday kadib madaxaagaad kor u qaadaysaa nabigaad ku saliyaysaa kow iyo toban goor calayhi salaatu wasalaam u fiirsada marka waa istaagaysaa kow iyo toban tilaabo ayaa dhinaca ciraaq u qaadaysaa saasay ku qoran tahay qibladana midigtaadaad ka yeelaysaa markaasaad midda koobaad tilaabada koobaad waxaad leedahay tilaabo kasta waxaa loo sameeyey dikri ama istiqaasa tilaabada koobaad waxaa leedahay yaa sheekh muxuyadiin tilaabada labaad yaa sayid muxuyadiin waa sheekh cabdiqaadir weeye kull tan saddexaad yaa mawlaana muxuyadiin tan afraad yaa makhduum kii loo khidmaynaayo aha muxuyadiin tan shanaad yaa